bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam عlى rasuuli اllahi وalih وصaxbihi aجmaciin ama bacd waxaynu ku soo jirray kelimadii ku saabsanayd difaacii a'ima dacwa najdiya iyo manhajkoodii fi اtakfiiri wاlqitaal waxaa inoo dembaysay masaladii jaahilu towxiid iyo imaam اlmuqalid imaam اlmuqalid waxaynu ku soo gebagabaynay culummada muslimiinta inay u badan yihiin ruuxa caamayga ah ee caqiido wanaagsan laga helo aaminsana wixii saxnaaye muslimiintu aaminsanaayeen inuu muslim yahay muminna yahay yuusan daliilkeediiba garanine adiladii culimmadu ay daliishanayeen yuusan garanine inuu muslim yahay aima dacwa najdiyana ay sidaa ayaguna aaminsan yihiin masaladii u dambaysay marka jaahilu tawxiid ahaa ama aljaahil bimacna laa ilaha illa allah ama jaahil macna shahaadatayn midka asagu waxaynu soo marray inuusan muslim ahayn oo gaal yahay islaamna u asixin wax culummada muslimiinta muctabara oo qaba midka inuu muslim yahan aanu maba aragba marka labadaa masale in laisku khaldo marka jaahilu tawxiid ama jaahilu macna laa ilaha illa allah iyo eh, eh, almuqalid fi liimaan ama iimaan almuqalid labadaa waynu soo marray masalada shanaad caawa anu gudbayno waa masalatu tafriiqi bayna alusuuli walfuruuc wadaadaha eh, aynu soo haynay warkooda in badan eedeeyey ama dhaleeceeyey madhabka aima dacwa najdiya waxyaabaay ku eedayeen waxaa ka mid ah inay yidhaahdeen masaa'ilka diineed in loo qaybiyo usuul iyo furuuc oo la yidhahdo masaa'ilkaasi usuul weeye masaa'ilkana waa furuuc la yidhaah kadibna furuucdii axkaam gooni ah la siiyo usuushina axkaamtaa ka duwan la siiyo waxay yidhaahdeen taqsiimka aima dacwa najdiya ay la yimaadeen waa qaybin bidca ama mubtadaca waxaa bilaabay muctasilo kadibna waxaa ka qaatay ashaaciro kadibna waxaa ka qaatay bacd اlusuuliyiin wax sal ku diintana ma aha salafna lukuma laha waa howlbaas oy ahlulbidac dejiyeen ahlulbidaci bayna aima dacwa najdiya taqliidiyeen war noocaasa ayaa lala yimid oo lagu eedeeyey aima dacwa najdiya hawshaasi markaan u kuurgalay oon fiiriyey waxaa weeyaan wadaaddaha aima dacwa najdiya naqdinaya ayaan masalada fahmin meel loo socday iyo meel laga socdana aan fahamsanayn wa maca daalika waxay doonayaan in culummo saxan oo ahlu khayr ah oo sunno iyo itibaac lagu ogyahay a'immatu huddana ah ay markaa xagxagtaan ama ay duraan waxaan jirin oon san lahayna ay ku sheegaan arrintaa marka saddex wej keliyaan ku gaabsan wejka koowaad waxaa weeye inaan tilmaanno masaa'ilka diineed in loo qaybiyo usuul iyo furuuc ama loo qaybiyo masaa'il khafi ah iyo kuwa daahiroo jali loo qaybiyo isticmaalkaa shaa'icu ahaa cinda salaf saalix wejka labaad waxaa weeye in aan tilmaanno in salafku axkaamta furuucdii usuusha ay kala duwi jireen wejka saddexaadna waxaa weye inaan ijmacba soo guurino qadiyaadka ku saabsan masaa'ilku inay qaybsamaan saddexdaa wej keliyaan kaga tegin marka kusii daahi mayno insha allahu tacaala wejka koobaad ee caddaynaya aima dacwa najdi inay saxan yihiin wadaaddaha wax ku sheegay ee naqdiyana ay khaldan yihiin waa faafidda uu faafay isticmaalka alusuul walfuruuc bayna salafi saalix alimaam cabdulmajiid ibn cabdilcasiis ibn abi rawaad almakki min xufaad اlumma oo laba boqol iyo lixdii hijrada geeriyooday wuxuu ka hadlay masaa'ilka waaweynaa ee almacluum min addiini bidaruura markuu soo sharxayba wuxuu yidhi bixuruufihi wahadihi اlusuulu kulluha min usuuli اddiini wa macaalimihi usuusha aan soo sheegay buu uhi kulluhaa waa min usuuli اddiin wa macaalimihi walam yastagni اddiinu biاlqur'ani can macrifati الsunnati walam yastagni bالsunnati can macrifati اlqur'an alxuja fi bayaan اlmaxaja mujalladka koobaad ee saddex boqol konton iyo toddoba loogu laaban karaa yacni wuxuu inoo sheegay masaa'ilka waaweyn inay yihiin min usuuli اddiini wa macaalimihi sunnada keligeedna aysan cadaynin qur-aankuna uu la caddeeyey qur-aanka keligiin uusan cadin sunnada ay la caddaysay in sunnada iyo qur-aankuba ay qaadadhigeen masaa'ilka oo meel isla saareen ragga si toos oga hadlay waxaa ka mid ah alimaam cumaan ibnu saciid addaarimi oo dhintay hijirada oo a'immada sunnada weliba fanniga caqaa'idka ragga ku takhasusay aad loo jecel yahay ah kuna jira ragguu yidhi ibnu teymiya ninkaan akhriyin kitaabtooda inuu madhabu salafi saalix fahmaayo aad bay u adag tahay kitaabkiisa naqdu daarimi calaa bishri اlmariisi iyo alraddu cala aljahmiya labadaa kitaab aad buu sheekhu u ammaanay kitaabku raaciyee saddexaadna waxaa weeye waa kitaabu tawxiid libni khusayma kutubtaa wuxuu yidhi dhowrka ah ninkaan akhriyin inuu fahmaayo madhab salafi saalix fi alasmaa'i waasifaat iyo ahlulbidac meeshay mareen way adag tahay buu sheekhu imaamka wuxuu leeyahay markuu la niqaashayay jahmiyadii iyo bakhtigoodii wuxuu uhi waqad calimtum yaqiinan أnna lam nakhtaric hadihi الriwaayaat wlam naftacilha bal rawaynaha can a'imaة اlhaadiin aladiina naqluu usuul الdiini wa furuucahu ilى اlأnaam waxaan ka warinaba axaadiitan culammadii noo soo guuriyay usuul الdiin wa furuuc الdiin yani wuxuu kuu qaybinayaa diintii furuuc iyo usul buu qaybinaya a'imaة اlhuda baan u tirinaya kitaabkiisa araddu cala اljahmiya faqrada siddeetan iyo labaad baad ka fiirin kartaa mar labaad wuxuu leeyahy markuu ka hadlahayay saxaabadu inay ariiqa mustaqiima ku taagnaayeen oon caqaa'idka aysan isku khilaafin masaa'il fiqi oo farcian bay isku khilaafeen fadligooda markuu tilmaamaya wuxuu yidhi liأnna alwaxya kana yanzulu bayna adhurihim fakanuu aclama bita'wiilihi mina wa minkum wa kanuu mu'talifiina fi usuuli اddiin lam yaftariquu fiih ixtiraaz weeye lannu lam yaftariquu fi usuuli اddiin laakiin iftaraquu fi furuuc اddiin saxaabadu furuucdiin waa isku khilaafeen masaa'il bay ku kala tageen oo miiraadka ka mida oo nikaaxa ka mida oo axkaamulxaj ay ku jirto oo dalaaq ku jiro waa taqaanaan bay leetahay masaa'ilkay saxabadu ku kala tageen eh, nin walba ra'yi gooni ka qabay laakiin wuxuu kuu sheegay wa kaanuu mu'talifiina fii usuuli اddiini wlam yaftariquu fiihi walam yadhar fiihim albidacu walahwaau alxaa'ida can اariiq kitaabkiisa araddu cala aljahmiya faqrada baad ka fiirin kartaa alimaam maxamed ibn abi xaatim araazi aabbihi abu xaatim araazi iyo abu zurcat araazi min aima alhuda ka mida raggaas ayaa wuxuu yidhi sa'altu abii wa abaa zurcata aabbahay abu xaatim iyo abu zurca waxaan weydiiyey can madaahibi ahli sunnati fii usuuli اddiin can madaahibi ahli sunnati fii furuuci اddiin lama weydiinayo waxaa la weydiinaya can madaahibi ahli sunna fii usuuli اddiin wma adraka calayhi اlculamaa في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا fakaana min madaahibihim ana aliimaana qowla wacamalu yaziid wayanqus walqur'aanu kalaamllahi hayru makhluuq bijamiici jihaati masaa'ilka marka caqiidada ahaa ee usuushaabu sharxay waxaa laga muraajacayn hadalkoo dheer ninka u baahda sharxu usuuli ictiqaadi ahli sunnati waljamaca lilalakaa'i mujalladka koobaad alimaam اlbagawi koofiyadda aqlocday miad leedahay ويقول الإمام البغوي رحمة الله تعالى عليه الإمام البغوي wuxuu yidhi الcلuم الشharciyaة qismaani cilم الأصuل وعilم الفروع culumta sharciga waa laba qaybood cilم الأصuل وعilم الفروع شharxu السuنة الإمام البغوي mujaladka koobaad laba boqol sideetan iyo sagaal wejka waxaan leenahay waa isticmaalka usuul الdiin iyo furuuc الdiin wuxuu ah isticmaal shaa'ica bayna ahli اlcilmi wa fuqahaءi اlumma wejka labaad waxaan u gudbaynaa in sha allahu tacaala ataqriir inaan caddayno in axkaamta usuusha iyo furuucda mxuu ahaay ay mxuu ahaay ay kala duwan tahay koofiyadda imtixaan bayma noqotay taqriiru ikhtilaafi axkaami اlusuuli wاlfuruuci haabitun can الsalaf xoguu qosol baad u bahnayda baan u malay alimaam shaafici raxmat ullaahi tacaala calayh min a'immati ahli الsunna waاljamaca ayaa qaybiyey masaa'ilka u qaybiyey cilmu اlkhaasa iyo cilmu اlcaama wuxuuna ku sharxay kitaabkiisa alrisaala loo yaqaan waxaad ka muraajacayn kartaan safxada ilaa imaama ahli sunna waljamaca shaafici hadduu noqon waaya ninkaa noqon maayo iska ilaaliya dawsha ayada ah qaybinayo masaa'ilkii masaa'il ruuxa loogu cudurdaari jahligeeda iyo masaa'ilaan loogu cudurdaaraynin oo la yidhahdo cilmu alcaama iyo cilmu alkhaasa taqsiim dheer oo faahfaahsan baa ku jira meeshaa idin celiyey waxaa ka daran wuxuu haddana ku kala saaray masaa'ilkii mid haddii lagu gafa lagu gaaloobi iyo mid haddii lagu gafa aan lagu gaaloobayn musani baa wuxuu yidhi waxaan weydiiyey sa'altu shaaficiya can mas'alatin fi lkalaam ay fi lcaqaa'id faqaala shaafici wuxuu uhi salnii can shayin idaa akhta'tu fiihi qulta akhta'ta walaa tasalnii can shayin idaa akhta'tu fiihi qulta kafarta wuxuu yidhi musani waxaad i weydiisaa masaa'il markaan ku khaldamaaday dhih waad khaldantay ha i weyddiinin masale markaan ku khaldamaaday dhih waad gaalowday yacni wuxuu u arkaa masaa'ilka qaarkoodna in khata uun lagu gaabsanayo hebel waa laga saxan yahay masaa'illa waxa weeye akhda'ta ma ahee akhta'ta bal kafarta weeye waad gaalowday dam اlkalaam lilansaari baad ugu laban kartaa raqamka dam اlkalaam lilansaari kun hal boqol soddon iyo alimaam الdahabi abu cabdilaahi alxaafid baa tacliiq nafiisu ku leeyahay hadalkaas siyar aclaam الnubala mujalladka tobnaad safxada toban iyo sagaalaad wuxuu yidhi hada daalun calى ana madhaba abi cabdillaahi oo shaafici ah ana alkhaطأa fi اlusuuli laysa kalkhaطa'i fi اlijtihaadi fi اlfuruuc madhab abi cabdillah wuxuu kutusaya hadalkan marka la fiiriyo kugafidda masaa'ilka fiqiga furuucda lagu gafo ama jusiyaadka caqiidada lagu gafo inaysan la ahayn in lagu gafo muxuu ahaaye usuusha waaweyn oo midna gaalnimo ay keenayso midna ay keenayso mxuu ahaye khaa ijtihaadiya caadi ah alimaamu maalik raxmat ullaahi tacaala calayh yaa maalin waxaa lagu yidhi ninbaa wuxuu yidhi baa le asalaatu fardun salaaddu waa farad wاlrukuucu wاsujuudu laa aquulu inahu fardun walaakinahu sunnatun maalig baalinin baa wuxuu leeyahay salaadu waa farad waa waajib laakiin odhan mahayo buu rukuucda iyo sujuuddaa farad ah laakiin waxaan leeyahay rukuuciyo sujuud waa sunno ninbaa saa yidhi waran baa la yidhi markaasuu maalig yidhi waa gaal kaafir bilaahi alcadiim buuhi haddii maalig la yidhaahda ninbaa wuxuu yidhi atixiyaadka koowaad waajib ma aha oo ninbaa wuxuu yidhi qiraa'atu lqur'aan fi salaati waajib ma ma tagfiirinayo lannu culummo qabtaabaa la joogtay oy niqaashi jireen takfiirin maayo laakiin ninkii yidhi sujuud iyo rukuuc waajib maa muxuu yidhi kafarta bilahi alcadiim maxaa yeelay salaaddu hadday farad noqoto sujuudu rukuucna waa farad marka ninkii sunna ku sheega waa gaal buuri markaasaa waxaa lagu yidhi yaa aba cabdilaah innahu yata'awal waxaa li ninka aad takfiirinayso wuu ta'awulahay wuxuu leeyahay salaaddu inay farad tahay nusuus cadcad baa ku timi in الsalaaةa kaanat cala اlmumina kitaaban mawquutan tafriid iyo wujuub cadcad baa qur'aanka iyo sunnada ku yimid laakiin sujuud iyo rukuucdu waa un la isamray mooyeene xadiidle waa waajib iyo waa farad iyo aayad farad ka dhigaysa ma hayno marka wuxuu leeyahay sunno nabi maxamed weeye waa la raaci magaca laakiin iyo sumadda farad laydhaha siin mayna sujuud iyo rukuucdu saasuu taawushanaya markaasuu lacnatullaahi calayhi buu ihi ilahay ha lacnada buui malcuun weeye yani takfiirkiiba weli kusii dhagaadagay waa malcuun wuxuu doonaha sheegaal wey mar kalea la weydiiyo waxaa la yidhi waa wuxuu idhi haadaa kalaamu zanaadiqati akhrijuuhu warkaa warkii gaalada weeye ninka warkaa yidhi meesha ka saara buu haddaydan dilayn faahfaahinta waxaa loogu laabanayaa qisada ayada ah ee jaamic alculuum walxikam lina rajab alxambali safxada laba boqol cafwan lix boqol labaatan iyo saddex ninkii aan aan isku nuskho ahayn ninkaan isku nuso ahayn wuxuu ka muraajacayn karaa xadiidka soddonaad markuu sharxaya imaamku xadiidka soddonaad arbaciinka arbaciinka lama yaqaan inta xadiidu yahay xadiidka soddonaad sharxiisa ka fiiriya waxaa kaloo qisada lagu laabanayaa qayb ka mida ee siyar aclaam numala mujalladka sideedaad sabxada boqol toban iyo afar alimaam axmed ibnu xambal asaguna tafriiqa bayna almasaa'il min xaysu daliil ayaa asaguna laga soo guuriyey weliba imaam taymiya wuxuu leeyay nassa calayhi masaa'ilku inay kala duwan yihiin oo isisku adilo ahayn oo isku muuqaal ahayn oo isku xoog aysan ahayn yacnii nin walbaa garan karaa hadda ninkii yidhaha zinadu way bannaan tahay u luqluqan maysana waad gaalaysiinaysaan ninkii laakiin yidhahdaa mutcadu way bannaan tahay iyo waxa maxlalka ay soomaaliya u taqaano waad la niqaashaysaa iyo tadliil iyo tabdiic dad la gaadha laakiin gaalaysiin maysaan dudhaho mutcadu way bannaantahay sida shiicadoo almucatu min diini baa la yidhi ama uu yidha maxalkaa bannaan waxaan la soo istaaga lacana allahu almuxallila walmuxallal calayh baad la soo istaagi mayo tagfiirin mayse laakiin hadduu saaka yidhaahdo zinadu way bannaantao xalaal xalaal dhasha weeye kulligiin foodaad gelinaysaan maxaa kala duway masaa'ilkaas waxaa kala duway daliilka iyo duhuurka iyo muslimiintu intay ka warqabaan masaa'ilku isku mid ma isku meel lama marin karo axmed ba waxaa la yidhi ninkii aan ogaynba janaabada in laga qabaysta inay waajib tahay oo muddo saa iskaga cibaadaysan jiray wuxuu idhi salaadihii o dhan wuu soo celin salaadihoo dhan wuu soo celin maxaa yeele wuxuu ihi masaladaani waa masala daahira adilo badan baa ku timi cidna loogu cudurdaari maayo jaahilka iyo caalimka iyo muta'awil kulli waa isku mid ka warran baa le axmedow haddii uu aaminsan yahay hilibka geela inuusan weysada jabinaynin waa loo cudurdaari buuri hilibka geelu inuu weyse jebiyo laba xadii baa ku yimid wix kalena waa daciif laakiin mas'alada in laga qabaysto jaraabada galmada jamaaca laga qabaysto iyo mani markay kaa soo baxdo waa sidee qur-aankaa qaadadhigay oo sunnadaa qaadadhigtay oo ijmaacumuslimiin baa ku guntamay ninka hadda ku yidhahda hilib geel weyse ma jebi waad niqaash ninkii laakiin ku yidhahda saxaradu iyo kaadidu weyse ma jebiyaan haddii gaalgeesa weyn baa tahay odhas ka tag yani adiga baa ku qasba inaad masaa'il kala qaado marka meecda ummadda laguma lugooyo axmed ba waxaa la weydiiyey masalada ayada wuxuu yidhi naqligii ibnu taymiya aan soo gooriyo ibnu taymiya wuxuu yihi wayajib اlghuslu min alilaaji cala alcaalimi wاljaahil galmada in laga qabaysto waa waajib caalimka iyo jaahilkaba waajib bay ku tahay falow makata zamaana laa yakhtasilu min alwaطi walam yaclam ana اlghusla calayhi fainahu yuxtaatu أو فإنه يحتاط في الصلاة فيعيد حتى يتيقن براءة ذمته نص عليه نص عليه ujeedaa أحmed baa cadeeyey baa carabka ku dhajiyey iبن تaymiya ku cilaynhaya wuxuu uhi لأن hذا مima اsتفاaضت bه الآثاaر فlm يucdر bه الجاهل وlm yasuq فيhi الkhilaaف masaladan wuxuu hi أxaadiiثtii baa ku cad oo iskaga daba tagtay khilaafna ma galo bkhilaafi ma qulnaahu fi luxuumi اlibili calى ixdى الriwaayatayn lakin hilibka geela waa ka duwan yahay buui muxuu ku cileeyey wuxuu liأna hada khabaru cafan faina tilka الsunaةa laysat fi الshuhraةi kahadihi wلأna hada khabaru waaxidi warada fi shayin yukhaalifu alqiyaas facudira اljaahilu bihi kama yucdaru fi اljahli bالzina washurb اlkhamri alxadiiثu alcahdi bاlإslam wالnaashi bibadiyaة bkhilaafi اlwuduءi min alkhaariji min asabiilayn sharxu اlcumda libni qudaama mujalladka koobaad saddex boqol lixdan iyo baad ka muraajacayn kartaa yani culummadu waxay kala qaadahayaan masaa'ilkii xataa jahliga iyo ta'wiilku bay ku kala qaadahayaan cibraduna waa daliilka masalada ku yimi intee dhan yahay aayadaha iyo axaadiista iyo ijmaaca muslimiintu ma masale masaladu daqiiq oo libidhsan oo qarsoonba ah mise waa masale iska cado bannaanka taalo ninkii diinka islaamka soo gale wax yar fiiriyaba uu fahmi karo yacni way kala qaadeen ragga hawsha asagu carab ku dhejiyey faahfaahiyey mutaawilkiiyo jaahilkana takfiiriyey ninka kalena u cudur daaray caalimkana meel mariyey alimaam ibnu jariir aabari imaam lmufasiriin wa imaam ahli suna waljamaca kitaabkiisa loo yaqaano atabsiir fii macaalim اddiin safxada ka fiiriya wadaad baa markaan hadda kahor ku qabanay naqligaas wuxuu ibnu jariir hadda caqiidada ma laga qaadin ma eedadaaba laga qaadan baan ku nidhi waayahay haddaan ibnu jariir laga qaadayn ma adiga eedadaaba laga qaadan baan nidhi waa sidaa haddee moogtahay markuu meeluu gala waayo wuxuu ku dhi ibnu jariir oo ibnu jariir haddaan diin laga qaadanoo imaamu huda oo yaa noqon haya ma wadaad oo soomaaliya oo sakaraad ah oo laba aflaynayo laba diinood la'a ah, warkii baad dhegaysan alimaam ibnu jariir atabari abu jacfar kitaabkiisa altabsiir fii macaalim اddiin safxada markuu sharxayo ida ijtahada alxaakimu fa akhطa'a wuxuu weligaa ha ku fashilmin meeshan ayada faahطa'a waxaa laga hadlayaa fi اlfuruuci wاlijtihaadaat ama masaa'ilka diiniga ah bimacnaa usuusha ee qawaaicda ee daruuriyaadka ah ijtihaadka gale waa lagu gaalooba iska ilaal ha ku fashilmi saxaabadu masaa'il bay isku qabteen barkood baa khadan waa isradiyeen laakiin masaa'ilka qaarkood waxay ka xigeen dagaal weerar iyo guluf masaa'il iyo cumar iyo abubakar isku qabteen oy ku wada socdeen baa jira laakiin maanic الزaكاء abubakr wuxuu diiday wax khilaafa seef buu ka xigay maxaa kala qaaday nimanka yidhi annagu waan soomaynaa oo waan salaadaynaa oo waan xajinaynaa oo qur-aankan akhrisanaynaa laakiin zaka bixin mayna wuxuu ihi jihaad baa waajibay dhammaantiinna waan igu raacdaan khilaaf muusan aqbalin dagaal buu ka xigay masaa'illa wuxuu ogolyahay in lagala murmo oo laga niqaasho war masaa'ilku isku tabarna ma aha isku daliilna ma aha isku awoodda ma naska ku yimid baan isku mid ahayn ummadda aqoonteeda ku kala duwan yani masaa'ilku isku meel lama saari karo alimaam ibnu mandah kitaabkiisa atawxiid dhegaysa wuxuu ku yidhi baab buu baabaysta waa masale iska macruuf wuxuu yidhi baabu dikri daliil ذikr الdliil عlى أن الmجتahid الmkhطئa fي macrifaة الlahi وwaxdaaniyati kalmucaanidi mujtahidka ku gafa buu hi ilaahay macrifadiisa iyo towxiidkiisa wuxuu la mid yahay mujtahid mutaawil la dhihi maya waxa waa maxay mucaanid weeye horaan baa idin soo idhi muxuu atawiilu fi daruuriyaati wa ilxaadun fi اddiin wadaadihii cadsaame iswaalan waxba waa keeni waay waa idin sheegay taas wax jira ma aha dikru daliil calى ana almujtahid almukhطi'a fii macrifati اllahi caza wajala wawaxdaaniyati kalmucaanid mujaladka koobaad saddex boqol toban iyo afar kitaabkiisa loo yaqaana kitaab tawxiid makaatibtuna waa yaallaa ragga aad qadiyadda u sharxay ee faahfaahiyey safaxaad ku sharxay waxaa ka mid a alimaam ibnu ba abu cabdilah cubaydilahi ibnu muxamed ibnu ba alcubkuri alxambali min a'imat sunna wuxuu dhintay iyo todobada taqriiban kitaabkiisoo loo yaqaano alibaana can shariicati alfiqa annaajiya min kitaab aliimaan mujalladka labaad ilaa baa loogu laaban karaa bal tafriiqa in masaa'ilka la kala qaado oo mutaawiilka loo cudurdaari fi اlfuruuci wاljuز'iyaat jaahilkan loo cudurdaari jaahiliya mutaawila aan loo cudurdaaraynin masaa'ilkan usuusha waaweyn waxaa u tiiriyey ahlu sunna waljamaca alimaam ibn abi zayd alkhayrawaani wuxuu ihi wa min qowli ahli الsunnati ma aha min qowli ahli اlbidc wa min qowli ahli الsunnati annahu laa yucdaru man adaahu اجtihaaduu ila bidcatin liأna alkhawaarij اجtahaduu fi التa'wiili falam yucdaruu id kharajuu bita'wiilihim can الصaxaabati fasamaahum calayhi الsalaaةu wasalaam maariqiina min addiin wajacala اlmujtahida fi اlaxkaami ma'juura wain akhطa'a muxuu ku kala qaadhayaa wuxuu idhi ninka masaa'il ijtihaad ku gafa waa ma'juur wain akhطa'a laakiin ninkii ku gafa fi اlusuuli wاlqaطciyaati aldaruuriyaat wuxuu loo cudur daari maayo wa hada min qowli ahli الsunna wey wa min qowli ahli الsunna naqligaa naqli muhim jiddana weeye aad u dhegaysta wa min qowli ahli الsunnati annahu laa yucdaru man addaahu اجtihaaduu ilaa bidcatin ijtihaadkaadu waa inuu galo meeluu ijtihaad geli karo furuuc iyo ijtihaadaad iyo masaa'il juزiya masaa'il daqiiq iyo waa inuu galo haddaad tira waxaan ka ijtihaadayaa maanta salaadu ma waajiba mise maya waxaan leenahay intaad ijtihaadeen baad gaal tahayba horta warka waa inaad fahamto waxaan ka ijtihaadahayaa oon fiirinayaa horta masaladan aad ku haysaan zinada xaaraana horta masale ijtihaad ka furan yahay weye ay kaasoo dhammaato warkaaba waxaan leenahay waad xariiqan tahay laakiin hadduu dha waxaan ku ijtihaadayaa atixiyaadka hore mawaajibba ah farta in la dhaqaajiyo in kale maxaa ka jira qunuudka qunuutulfajriga muxuu ahaay bisinkoo lala jahro ama la siraysto ii sheeg jasaltulstiraaxa hawlahaas oo dhan waxaan leenahay waxaan ka qabnaa waa ijtihaad baa ka furan khilaaf baa ka furan laakiin haddaad tidhahdo salaaddu inay waajib tahay iyo inay afar ragcadood tahay duhurka iyo casarku iyo cishuhu maqhrib iyo ii sheeg laba iyo saddex ay kale yihiin baan ka ijtihaada waxaan leenahay intaada ijtihaadin baad gal tahayba lianna seed oga jaahil noqotay masaa'ilkan iska ilaaliya aan lagu baabi'in meesha ayada ah ومن qول أهل السuنة أنه lا يucdر man أdاhu اجتiهاaده إلى بdcaة لأن الkhawاaرiجa waa mسل mhim khawاarج mxaa u geeyey bidcadii lagu baabiyey dhiigooda lagu bacdu salafna ay ku takfiiriyeen maxay ahayd ijtihaad baa u geeyey lianna alkhawaarij ijtahaduu fi الta'wiili falam yucdaruu limaada ijmac bay ka baxeen maqطuuca id kharajuu bita'wiilihim can الصaxaabati fasamaahum calayhi الsalaaةu wasalaam maariqiina min addiin taa waa usuul اddiin hawsheedii iyo ijtihaadkeedii iyo jahligeedii iyo ta'wiilkii gala in lagu gaaloobayo ama aad ku noqon mubtadic daal ah wajacala calayhi salaatu wasalaam almujtahida fi laxkaami majuuran wain ahaa warkaa waad fahanteen bay la tahay kitaabkiisa aljaamic safxada baa lagu laaban karaa ragga qadiyadda sharxay ee faahfaahayey ee amilo aadan kelin a'immada kala keenay waxaa ka mid a imaami ahlusunna waljamaca fi landalus ibn cabdilbar alxaafid waxaad ka muraajacayn kartaa kitaabkiisa jaamicu bayaani fadli اlcilmi mujalladka koobaad safxada ilaa waxaad ka muraajacayn kartaa atamhiid mujaladka lixiyo tobnaad sabxada saddex boqol iyo afar ilaa saddex boqol iyo shan alistidkaar mujaladka afariyo tobnaad laba boqol siddeetan iyo labo isla tamhiidkii mujaladka saddexiyo tobnaad laba boqol labaatan iyo toddoba ilaa labaatan iyo sideed mujaladka sideedaad tamhiidka shan boqol siddeetan iyo sagaal amhilo dhaadheer buu keenayoo faahfaahsan wuxuu yidhi ninka yidhaha sakaatlfitrigu waajib ma aha dalaal iyo khata' baan ku xukumaynaa biladilla laakiin takfiirin mayno laakiin ninkii yidhahda zakaatul amwaal waajib ma ah waa gaal buudhi markaasu wuxuu ku leeyahay weliba wahada kaiirun laa yajhaluhu man lahu aqalu cinaayatin bilcilmi in sha allah buuhi yacni waa masaa'il iska cad buu diinta wax ka yaqaana ka qarsoomayso masaa'ilksugu baab ma aha ninka nebiidka bannaysta waanu takhta'ayn bu laakiin ninka khamro bannaysta waa gaal ninka banaysta mutcada iyo luxuumu ulxumar alahliya iyo muxuu ahaayey dugaagga hilibkiisa qaybo ka mida wuxuu idhi waan takhti'aynaynaa inuu baadi yahay baan sheegaynaa laakiin takfiirin mayno amaa ninka idhaha khamraa bannaan oo zinaa bannaan oo meytaa bannaan oo dhiig baa bannaan gaalnimadiisu laba isweydiin maysa buur masailku waa kale maxaa yeele masaladan wuxuu ihi kuma imanin qawaaic walaysat min daruuriyaati اddiin laakiin masaa'ilkaani bannaankay taagan yihiin buui aad buu qadiyadda u sharxay una faahfaahiyey mar kale wuxuu leey markuu aad u sharxay walamru fii dalika waadixun liman fahima masaailka in la kala saari oo aysan isku xubin ahayn masaa'ilku oo isku adilla ahayn oo isku baab ahayn oo isku riti la saaraynin way iska caddaayabuu ninkii fahmi karaa waa inay sii tahay meeqo meelood baan idii celiyan cabdibar akara min ilaa lix meelood baan idii celyan u jaamicu bayaan fadli cilmi asagu waa tafsiilka u dheer weye maslada ku sarxay mujaladka koobaad konton iyo toddoba ilaa konton iyo sideed tamhiidkana mujaladka lixiyo tobnaad saddex boqol iyo afar saddex ilaa saddex boqol iyo shan isla tamhiidkii laftirkiisa mujaladka saddexiyo tobnaad laba boqol toddobabaatan iyo toddobo ilaa labaatan iyo sideed mujaladka sideedaad shan boqol sideetan iyo sagaal istidkaarka mujaladka afariyo tobnaad laba boqol sideetan iyo labo inahaas waxay la tahay waa idinku filantahay ila tahay alimaam ninka la yidhaahdo qawaam الsunna ataymi wuxuu ka soo guuriyey culummada qaarkood oo uu sallimay mujtahidka ku ijtihaadee ku gafay fii qawaaic اddiin in la takfiirinayo xaggana aan loo cudur daaraynin bikhilaafi hayriha fi اlfuruuci wاljuز'iyaat wuxuuna ku soo guuriyey kitaabkiisa alxujaة fi bayaan اlmaxaja wa sharxi caqiidati ahli sunna mujaladka labaad laba wej baynu soo maray in salafku masaail eh, ay mustalaxa isticmaali jireen halkudhaga ay isticmaali jireen ka magac ahaan haddana waxaynu soo tilmaanay axkaamta inay kala duwi jireen weliba qowl ahlu sunna waljamaca uu yahay wejka u dambeeya waxaan leenahay ijmaac baaba ku guntama qadiyadda ayada ah ijmaaca waxaa tilmaamay oo saxaabadana u tiiriyey alimaam abu bakr aljasaas in taqsiimku uu yahay sunni salafi baxti ah ahlubidacna hadday qaateenna ay ka soo qaateen salafka kitaabkiisa alfusuulu fi lusuul safxada lixdan iyo labaad baa ugu laaban kartaa ragga ijmaaca shay laga fahmi kara ijmaacii uu soo guuriyey ninka la yidhaahdo jasaas oo kale asna tilmaami waxaa ka mid ah alimaam abulmudafar ku jira hadalkaa dheer alxujaة fي bayaan اmaxaja liqawaami الsuna majaladka labaad ilaa ragga soo guuriyey in saxaabadu masaa'ilka ay kala duwi jireen isku baabna aysan ahayn naqligaasuu ku fahansiinaya asaguna ijmac nawi baa ka mid a fii sharxi muslim mujaladka lixi tobnaad ilaa ragga caddeeyey in taqsiimkaa ku dhisan adilada iyo duhuurka ku dhisan inuu yahay madhab ahlicilmi ragga soo guura ee yidhi wahada madhab اlfuqahaa'i wاlusuuliyiin ee ijmaacaas isaguna caddeeye waxaa ka mid ah alimaam alabyaari cali bn ismaaciil alabyaari markuu taqsiimkii masaa'ilka qaybiyey masaa'il usuul fiqi ah masaa'il caqaa'idah masaa'il fiqi ah ayuu isku meel mariyay wuxuu uhi kulligood qawaadici weye nin ku khaldama ku gaaloobaya ama ku gafa ninkii laakiin kuwan kale asagu ku gafa waa loo cudurdaaraya kadib wuxuu idhi wahaada whada الtaqsiimu huwa madhab alculamaai min alfuqaai wاlusuuliyiin culammadii o dhan buu u tiirinayaa fuqahi usuuliyiin muusan kala qaadin kitaabkiisa ataxqiiq wاlbayaan fii sharxi اlburhaan mujaladka labaad ilaa hawsha ayada xataa masaa'ilka in la kala qaado oo saxaabada laga keeni karaa nuquul kugu filan hal naqli caawa idin siiyo laga yaaba hadda kahorba inaydan maqal alimaam xasan albasri yaa inoo qisaynaya wuxuu yidhi anas ibnu maalig baan israacnay buui waxaanna diray buu idhi ziyaad ninkii umowga ahaa ziyaad ibnu abiihi la dhihi jiray eh, abu sufyaan ay sheegteen waagi dambe maxaa yidhi abubakrata nufec ibn xaarid buu noo diray abubakr nufec ibn xaarid wuxuu qabay athaqafi طaa'i wuxuu qabay ziyaad ibnu abiihi iyo kooxdiisu takfiiru saxaaba liziyaad weligii inaan maqal baan u malaynayaa leannu waa laydinka qariyo marka hawshu baa ku adkaat ziyaad ibnu abiihi iyo raggiisii way dhibtay iyo anas ibnu maalik oo oday waayeel ah laakiin markaa hadda abubakra ka weyn xagga da'da iskumana dhawo ayuu diray wuxuu hi soo hadal saxaabiga takfiirka ila daba taagan ee aniga waxaan ka dhaqaajin laana iga qabo anas baa inooga sheeg wuxuu hi xasan albasri baa ka sheegay mara bi anas bnu malik waqad bacaahu ziyaad ila abi bakrata radi allahu tacala canه yucaatibuhu فانطلقت معه فدخلنا على الشيخ وهو مريض فأبلغه عنه فقال إنه يقول ألم أستعمل عبيد الله على فارس ألم أستعمل روادا على داد الرزق ألم أستعمل عبد الرحمن على الديوان وبيت المال wiilal saddex oo u dhalay abubakra ayuu jagooyin fiican ziyaad u dhiibay wuxuu leey marka odayga abubakre ee tagfirinhaya en waxba ii reebaynin miyaanan u ixsaanfalin wiilkiisii hebel ahaa ee cubaydillaah ibn abi bakrata soo aniga faris oo dhan waali ooga dhigay gobarnatoore wiilkiisi kale rawaad ibn abi bakrata ah soo anigii u dhibayba makhsinkii iyo raashiimihii ummadda loo qaybin laha mas-uul oga dhigay muba iska noolaado wiilkiisa cabdiraxmaan ahaa soo anigii diiwaanka iyo bankiga muslimiinto dhanba faraha oga geliya saddex wiilow dhalay baa nin walba jaga muhiima u dhiibaye odaygan takfiirka ila daba taagan anasoo wax soo dheh anas baa la soo diray anas xogtii buu dhiibay abubakra marka wuxuuhi faqaala abubakra nufac ibnu xaaris wuxuu uhi wahal zaada calaa an adkhalahum الnaar ma wuxuu kordhiyo u taray buu inuu naar geliy muxuu taray bu wiilashuu sheegayo naar buu ku guray waxaad mooddaa odaygu macal wiilashiis inuu tagfiirinayo abubakr nufaac ibnu xaari ziyaad ibnu abiihi iyo raggii la shaqaynhaya wiilashiisa saddexda ah buu tagfiirinayaa wuxuu yidhi waan u dhiibey waan u dhiibey wuxuu yidhi wa zaada calaa an adkhalahum annaar ma wuxuu kordhiyey bul waxaan ka ahayn inuu naar ku shubay anas baa doodo wuxuu yidhi maashanaad qabatid faqaala anas innii laa aclamu ilaa mujtahidan buuhi anas baa garamay wuxuu yidhi anu waxaan u arkaa ziyaad ibnu abihi inuu ijtihaaday odayga abubakraa waa xanuunsan yahay fa qaala shaykhu aqciduuni wuxuu hi dood baa bilaabatay ifadhiisiya waa xanuunsan abubakar wuxu hi halla ifadhiisiyo anas baaba war soo tuuraye ziyaad raggiis meel baan saaray anas baaba la saaran yahay ifadhiisiya buu hi waa la fadhiisiye xasan baa ka warramaayey fa qaala wuxuu yidhi abubakar qulta anas buu la hadlaya qulta inii la aclamuhu ila mujtahidan wa ahlu xaruuraa qad ijtahaduu afa asaabuu am ahta'uu buuri adiga ijtihaad la soo ordahaya anasow ree xaruura khawaarij way ijtihaadeene dhiig ummadeed bayna bannaysteene waa innagu ku jahaadnay oo lagu jahaado ummad muslimiina baabi'iyeene markay ijtihaadeen ijtihaadka miyay ku gafeemayso way ku saxnaayeen anas inuu jawaaba laga rabaa anas waa aamusan in makhsuumiin aniga anas waxaan soo laabanay bu annagu hee nalaga garhelay waan jabnay buu idhi yacnii laa aclamu ilaa mujtahid war ijtihaadku meeluu ka shaqeeya oo lagaa yeeli meel hadduu galo waad marka waxaa loogu laaban karaa faahfaahinta aarkaas aarka mxuu ah masaadirtiisa masaa'ilu saalix ibni axmed mujalladka labaad saddex boqol soddoni cafwan afar labo isagoo sidoo kale ah taariikhu dimishqa libni casaakir mujalladka lixdan iyo labaad sabxada laba boqol toban iyo toddobo waxaad ka helaysa haddaad u baahato tahdiib ulkamaal lilxaafid almizi mujalladka soddonaad ee sabxada toddobaad iyo mujalladka soddon iyo saddexaad sabxada toddobaatan iyo afraad waxaad ugu laaban kartaa siyar aclaam nubala mujalladka saddexaad sabxada sagaalaad hawshaa waxaa weeye ziyaad ibni abiihi iyo raggii la shaqaynayo wiilashii kulli naar buu ku shubay takfiirkoo sariixana aan kuu keeno abu cumaan annahdi cabdiraxmaan malle waa taqaanaan bay imaamkii taabiciga weliba mukhadramka ahaa wuxuu idhi kuntu khaliilan liabi bakrata faqaala lii yowman atara annaasa annii inamaa catabtu calaa haaulaa'i fi dunya dadkaanu isayneen takfiirinhaya ama aan dhaleecaynhayan cambaaraynhayo ma adduunyo isku haynaad moodaysaa buuhi wqad istacmaluu ubaydah cubaydallah cafwan yacni ibnahu calaa faris wastacmaluu rawaadan yacni ibnahu calaa daari risqi waa riwaayadii alfaadeedii wastacmaluu cabdaraxmaan yacni ibnahu cala diiwan wa bayt almaal afalaysa fii haulaai dunyaabu intaasuu wiilon dhalayso adduunye iyo barwaaqe berisamaad kuma jiraan buui kalaa wallah inii inamaa catabtu calayhim liannahum kafaruu saraaxiyatan aw kafaruu suraaxa marka waxaan isku haynaa buu idhi gaalnimo cad oon geed loogu soo gaadin baan ziyaad ibni abihi ku haystaa iyo dowladdiisa adduunya iskuma hayno wiilashadii bay dharjiyeenba saxaabadan ninka ogu waxaana nin walba gobernatoore wiilashaydii adduunya iskuma hayna diin baan isku haynaa liannahum kafaruu ku dhaartay saxaabigu kalaa wallaahi inamaa catabtu calayhim liannahum kafaruu saraaxiyatan aw kafaruu suraxa taariikhu dimishqa bisanadin saxiixin haayatan mujaladka lixdaniyo labaad ka ahri tadiib اlkamaal اlmizi mujaladka soddonaad safxada toddobaad ka fiiri idan intaasaad ogu laaban kartaa siyar aclaam nubala mujaladka saddexaad safxada sideedaad ilaa sagaalaad yacnii masaladu waxaa weye saxaabiga wuxuu ku kala qaadaya alijtihaad fi اlfuruuc iyo alkufru suraaxiyatan hawshaasna ijtihaadna meelahan kama shaqeeyo ijtihaad hadduu cid anfacahayo wuxuu anfici lahaa ree musaylimi iyo ree bani xaniifi iyo wuxuu anfici lahaa maanic zakaa buu anfici lahaa iyo muxuu ahay khawaarij buu anfici lahaa qolyaha culummada eedeeya war ma dhammaadee yaa waxay dhaheen ibnu taymiya wuxuu soo guuriyey masaa'ilka in loo qaybiyo usuul iyo furuuc loo qaybiyo qawaadic iyo daruuriyaad iyo ilaa aakhirihi loo qaybiyo inay tahay bidca ictizaaliya shaykhulislaam baana diiday akhtau calaa shaykhi lislaam waftaru calayhi kama akhطأuu waftaruu cala aima dacwa najdiya shaykhulislaamna way ku iftiroodeen aima dacwa najdiya sida ugu iftiroodeen oo kale shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu diidan yahay oo caddeeyey masaa'ilka in loo qaybiya bixasabi اlmawduuc buu diidan yahay inaad tiraahda wixii ku saabsan caqiidana waa usuul اddiin masale daqiiqba ha noqoto masale daqiiqoo adiladu ay yar tahayba salafku waxay isku khilaafeen ilaahay subxaanahu wa tacaala nuzuulka markuu ilaahay soo degayay ilaa samaa'i اdunya fi ulu اleyl alakhiiri min alleyl uu soo degayo hal yakhlu minhu اlcarsh aw laa baa isku khilaafay waa masala daqiiqa farciya wain kaanat caqadiya waxaa la isku khilaafay meydku markuu dhinto dadka ma maqlahayaa mise maya waxaa laisku khilaafay nebiyullahi maxamed habeenka la dheelmiyey hee ilaahay ma arkay mise maya masaa'ilka waa laysku hayaa yacnii masaa'ilku waa in lagu qayay bixasabi اdaliili wاduhuur daliilka ku yimid bannaanshihiisa intuu dhan yahay intay masaladu caddahay intay culummadu iyo caamadu ay ka dhaxaysa mas'aladu baa lagu fiiriyaa ama caqiida ha noqoto ama fiqi iyo axkaam ha noqoto warka inaad fahantaan muhim jiddan wey ahlulbidac sheekhu wuxuu ku haystaa masaa'il waxay u qaybinhayaan ama ku qaybinaya bixasabi اlmawduuc masaladu mawduucay ku saabsantahay marba hadduu caqiide yahay wain kaanat khafiya daqiiqa haamida waxay odhanhayaan min usuul اddiin weeye masaladu hadday xugun iyo fiqi iyo camal tahayna wain kaanat jaliya macluuma min addiini bidaruura ka wujuubi الsalaati wa sawmi ramadaana wاlxaji wاljihaad ila akhiri waxay odhanhayaan min furuuc اddiin taqsiimkaa sheekhu ma ogolo waana taqsiim bidcaa muctazila iska leh salafkuna kaa ma ogolo kay rabaan waa maxay masaa'ilku ayagoo issocda ama axkaam ha noqdeen ama caqiida ha noqdeen waa in lagu fiiriyo bixasabi daliil karatan waqilatan khafaan waduhuuran inaad fahanteanyaan filahaya taa sheekhu waa wuxuu kaloo ku diido ayaga ku inkiray in masaa'ilka diineed la qaybiyo ayadoo laga eegahayo bixasabi alma'khad meesha laga qaadan oo waxay qabaan muctasilo iyo ragga lamidka a qabaan masalo walboo caqligu uu ku tusay waa min usuul iddiin masalo walboo sharciga laga qaatana waa min furuuc iddiin usuul diin waa maxay waa maa dalla calayhi alcaqlu maa dalla calayhi sharcuna waxay ku dhaheen waa min furuuc iddiin wa in kaana caqiidatan wa tawxiidan wa iimaanan idan sheekhu wuxuu inkirsan yahay taqsiimu almasaa'ili bixasabi almawduuc aw taqsiima almasaa'ili bixasabi alma'khad inaad fahanteen baa ila tahay laakiin in masaa'ilka loo qaybiyo lana qaybiyo iyadoo la eegahayo daliilka iyo duhuurka iyo khafaha sheekhu wuu qabaa binasi xuruufi iga dhagayso wuxuuna ku yidhi bal ilxaqu markuu labadaa ma'had radiyey masaa'ilka loo qaybiyo mawduucay ku saabsan yihiin iyo masaa'ilka loo qaybiyo daliilka tusa ma caqliga mise waa sharci markuu soo diida wuxuu yidhi bal ilxaqu ana aljaliila min kulli waaxidin min asinfayni masaa'ilu usuulin wadaqiiqu masaa'ilu furuuc buu xaqu waxaa labada eh, nooc ee caqaa'idka iyo axkaamtaba masale kastoo daqiiqoo libirhsan waa min furuuc iddiin masale kastoo weynoo daliilkoodu bannaanka yaalna waa maxay waa min usuulidiin hadalkiisa waa sida bal ilxaqu ana aljaliil ay alcaiim ana aljaliila min kulli waaxidin min asinfayn furuucii usuushi eh, masaa'ilu usuul weeye wadaqiiqu masaa'ilu furuuc majmuuc ulfataawa ka fiiri mujalladka lixaad sabaxda konton iyo lixaad taa waxaa ka daran hadalkiisa uu kala qaadahayo alkhata fii daqiiq alcilmi inuu maqfuur yahay ood ka fahmayso alkhata fii jaliili diin inuusan maqfuur ahayn wuxuu yidhi marka sheekhu walaa rayba ana alkhata'a fii daqiiqi alcilmi maqfuuru lilummati wain kaana dalika fi lmasaa'il alcilmiya cilmiya muxuu oga jeedaa waa caqaa'idka masaa'ilka cilmiga waa alcaqaa'id camaliguna waa masaa'ilka dhaqanka ee axkaanta idinku u taqaanaan markaad soomaali ahaydeen walaa rayba ila hadda waa isbedesheen baa la yidhi walaa rayba ana alkhaطأa fii daqiiqi اlcilmi maqfuuru lilumma wain kana dalika fi اlmasaa'il اlcilmiya walowlaa dalika lahalaka akaru fudalaa'i اlumma buuhi daru tacaarud alcaqli wاlnaql mujaladka labaad sabxada saddex boqol toban iyo shan wuxuu yihi ana alkhaطأa fii daqiiqi اlcilmi sheekhu muxuu kuu tilmaamahayaa ana alkhaطأa fii jaliili اlcilmi wa usuuli اlcilmi waa maxay waa hayru makfuur haddaad intaa ku qanci weydo sheekhoo qaybinaya oo weliba rag ku xukumaya inay gaaloobeen maxaa jira liannahum ahta'uu fii usuuli buuri hadday masaa'il diiqa oo libirhsan ku gafi lahaayeen waanu u cudurdaali lahayn oo inay khadlan yihiin baanu sheegi lahayn maana tagfirin wuxuu ka soo hadlay raazi fakhrudiin araazi iyo mutakalimiin masaa'ilay la yimaadeen iyo khuraafaad iyo shirkiyaad wuxuuna yidhi hadal dheer weeye in yaraan ka soo qabto saan u gebagabeeye hadalka wuxuu yidhi ida kaana fi lmaqaalaati alkhafiyati ruuxa khada'iisu iyo gafkiisu hadduu masaa'ilka qarsoon uu ku saabsan yahay faqad yuqaalu inahu fiiha mukhطi'un daalun lam taqum calayhi اlxujaة alatii yakfuru saaxibuha aw yukafaru saaxibuha lakina dalika khaطأa wadaadaha mutakalimiinta yaqacu fii طawaa'ifa minhum fi اlumuuri الظaahiraةi alatii yaclamu اlkhaasaة wاlcaamaة min almuslimiin anaha min diin اlmuslimiin bal اليهود والنصارى والمشhركون يعلمون أن محمدا بعث بها وكفر من خالفها مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له والنهي عن عبادة أحد سوى الله من الملائكة والنبيين وغيرهم فإن هذا أظهر شعائر الإسلام مثل معاداة اليهود والنصارى والمشركين ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك أو نحو ذلك ثم تجد كثيرا من رؤوسهم متكلم بك الله وقعوا في هذه الأنواع فكانوا مرتدين xukun buu saare la soco hadda wuxuu kala qaaday almaqaalaat alkhafiya iyo almasaa'il almacluuma annaha min diin اlmuslimiin wuxuu idhi hadday ku gefi lahayen masaa'il daqiiq oo khafi ah waxaan dhihi lahayn waxaan dhihi lahayn buu idhi yuqaalu inaha inahu fiiha mukhطiun daalun lam taqum calayhi اlxujaة alatii yukafiru saaxibuha wuxuu laakina dalika khaطa'oodu yaqacu fii طawaa'ifa minhum fi اlumuuri الظaahiraةi alatii yaclamu اlkhaasaة wاlcaamaةu annaha min diin اlmuslimiin zinadu inay xaaraam tahay ma nin caamay oo muslima oon maanta ka warqabin baa jira shalay kii soo islaamay saacaduu ku ogaanaya diinteenna waxyaabaha waaweynay diidan tahay wuxuu yidhi markaas waxay ku dhaceen buu ihi masaa'il macluum min addiini bidaruura sheekh wuxuu yidhi maan dhahaynaa waa daalun mukhti'un lam taqum calayhi اlxujatu alatii ma wuxuu yidhi fakaanuu murtadiin gaalay noqdeen waa murtadiin islaam ma aha arada culimo waaweyn buu ka soo hadlay waxaad ugu laaban kartaa majmuuc اlfataawa mujaladka siddeed iyo tobnaad safxada soddoniyo afraad siddeed iyo toban safxada soddon iyo afraad waxaa kaaga darood ka muraajacayn kartaa kitaabkiisa loo yaqaano bayaanu talbiis اljahmiya iyo mujaladka saddexaad safxada konton iyo sideedaad taqriiban wuxuu ka hadlay fakhudin araazi wuxuu ihi fa kaana murtadan burhata min الzamani waa hortiibuu dhinta hadda la soco fakhrudiin raasi lix boqol iyo gormuu dhintay taqriiban ahayd lix boqol iyo geeriyooday ibnu taymiya taqriiban eh, toddoba boqol labaatan qarni baa u dhexeeya wadaadka asaga ahaa alimaam loo yaqaana saaxibu tafsiir alkabiir waalmataalib alcaaliya waalmaxsuul fi usuul alfiqi alimaam ninkii loo yaqaana wuxuu leeyahay fakaana murtadan burhatan in nabaruu gaal ahaa laakiin waagi dambe uu dhibanhay wuu toobad keenay muxuu ku haystaa kitaab buu qoray buuri uu ku ammaanahayo istiqaaada iyo ilaahay khayrkii oo la baryo jinkoo loo dhowaaday iyo waana wuxuu ihi waa kufri iyo shirki macluum min diin اlislaam annahu shirkun ninka ku khaldamayna waa gaal fakaana murtadan burhata min الzabni uma ila anahu taaba warajaca ila islaami aakhiran buuri aakhir yani masaa'ilka haddaad ku khaldanto waxaa weeye warkaadu dhiilkada carma lagu guraya hawshaa iska ilaaliya ku baabi'ina ninkii doonaya shaykhulislaam ibnu taymiya inuu ogaada madhabkiisa fii taqsiimi اddiini wاlmasaa'il ila usuulin wa furuuc iyo dawaabiteeda ninkii doonaya wuxuu akhri karaa kitaabka la yidhaahdo masaa'ilu usuul اddiin almabxuuثaةu fii cilmi usuuli اlfiqhi cardun wanaqdun calى dawi اlkitaabi wasuna lidoctor khaalid ibn cabdilatiif mujaladka koobaad safxada soddon iyo kow ilaa soddon iyo ilaa afartan iyo saddex afan ilaa afartan iyo saddex marka risaalada aad buu oga hadlay meel buuna saaray qadiyadda ayada iftiraaga cala shekh islam ibn taymiyana wuu ka hadlay masaa'ilu usuul اddiin almabxuuثaةu fi usuul اlfiqhi makaatibta wuu yaalla laba mujalado waaweyn weeye waxaad kaloo muraajacayn kartaan kitaabka la yidhaahdo alusul wاlfuruuc alusul wاlfuruuc waxaqiiqatuhuma wاlfarqu baynahuma wاlaxkaamu اlmutacaliqaةu bihima lisacad ibn nasr الshasri safxada boqol afartan iyo kow ilaa boqol afartan iyo sideed waxaad muraajacayn kartaan kitaabka albalaaq اlmubiin licabdilmajiid الshaadali mujalada koobaad afar boqol konton iyo lix ilaa afar boqol iyo siddeetan a'immadaas culummadaasa si fiican qadiyada uga hadlay shaykhulislaam waa maca aljamaaca maca jumhuuri ahli ilcilm maca asaxaabati wاltaabiciin maca salaf الsaalix wuxuuna qabaa taqsiima masaa'il اddiini ilaa usuulin wa furuuc aw ilaa mxuu ahayey masaa'il khafiya wa masaa'il daahira macluuma diin bidaruur bixasabi اdaliil la bixasabi اlma'khadi walaa bixasabi he almawduuc hawsha inaad fahanteen bay ila tahay wix kalena waa iftiraad xagga iska geeya intaasi waxay ila tahay inay ku filan tahay aima dacwa najdi in la tilmaamo inay la socdaan culammada muslimiinta oo aysan khilaafsanayn laakiin marka la doonaya in meelaan jirin lagugu riixo wadaadaha maalarane qaashoolloo daliil bay khilaafeen maxaa loo wareegaysay bidcay ku dhaceen iyo mucsilay waafaqeen ficiishta intii la iska daayo masaladanay ku khaldan yihiin bilkitaabi wasunnati waijmaaci salafi alumma waalqiyaas daliil maa lagu kala yani waxba yaan ururaha laisku riixina daliilha lagu kala baxa keensada wax daliileda ma jiraan tii marka culummada lagu riixay mucsilana waaynu caddaynay inay ayagu gar leeyihiin khayrkoodna khaldan yahay masalada lixaad inu gudbayno aima dacwa najdiya waxay qabaan masaladu horey daba taallaaye inaan jahli iyo ta'wiil lagugu cudur daaraynin haddaad ku jaahil ka noqoto ama aad ku khaldanto fi lmasaa'il almacluumati min addiini bidaruura zinadu inay xaaraan tahay ribadu inay xaaraan tahay khamradu inay xaaraan tahay meesarku inuu xaaraan yahay beentu inay xaaraan tahay xantu inay xaaraan tahay dhiiggu inuu xaaraan yahay meytadu iyo bakhtigu inuu xaaraan yahay yacnii masaa'il ay caammadeennu garanoo inagu aan dhahan muxuu ahayay caashogaratay baa jira yacnii caqaa'idka ilaahay subxaanahu wa inuu keligii yahay cibaadaha keligii inuu mudan yahay nabi maxamed in xaq lala soo diray ilaahay khayrkii ruux caabuda inuusan muslim ahayn yacni masaa'ilka aakhara inay jirto naari inay jirto in layscadaabi oo laysxisaabi oo ina la jannayn oo la nicmayn howlaha waa howlo bannaanka yaal masaa'il noocaasa ninka ku khaldamay maanta waan ka ijtihaadi yidhaahda ama jaahil ka noqda inuusan muslim ahayn bay qabaan ima dacwa najdiya ila an yakuuna xadiida cahdin biاlislaami aw naashi'an bibaadiyatin baciidatin can اlmuduni wاlqura wاlmuslimiin wاlculamaa aw fii daari kufrin inuu yahayba mooyeen laakiin masaa'ilka daqiiqa ah ee culummadu ay ka warqabto maalan tusaale gaaban amilada iskaxayiga bannaanka tale culmadu ay ku misaaliyen xataa shaaficiyadu waxaa nin hadda eh, nin baa wuxuu garan waayey oo uun ka warqabin gabadhiyo eedadeed in la isla guursan karo nin baa wuxuu yidhi gabadhiyo eedadeed waa la isla guursan karaa laakiin hadduu dha way ii bannaantahay guurkeed waa la tagfiirin laakiin wuxuu ka jaahil noqday hadduu dha baan guursan karaa oo walaashay baan aroosi karaa oo taandhalay baan ku laaban oo ayiida baan isku majiiri hadduu idhaahdo u luqluqan maysaan baan umayan takfiirintiisa lannu masaa'ilka masaa'il bannaanka iska yaalla wey soomaalidu iyadoo weliba masaa'ilkan guurka wayba ku sii fog yihiinba hawlo kale ku darsan waxay hebelba ree hebel ismaba geynee toddobay kala tirsan ogow hadda toddoba ayagoo kala tirsan ama sagaal bay dhihi ree isma guursadaan daayib marka hawlahaas rag bay balaaya ka raacantay dhahan waan jabinaynaaye hawla ay ku adag yihiin inuu eedo ka agbaxa iska badaaye mid ay mid ay toban kala tirsadaan yaa iyaduna waxay ola dhaqmay sida walaalkeed asna wuxuu ola dhaqmay sida walaashii kale xijaaban mahayaan oo kala xayan mahayaan oo uu ku kaasaa marka haddii laakin uu ka jaahil noqdo gabadhiyo eeddada in laisla guursan karayo gabadh iyo habaryarteed ama islaan ciddo tirsanaysa inaan la guursan karin waa loo cuudoomay fuqada u dheheen laakiin nin islaan nin kale ku mehersan baa meher kala qaban kara loogu cuurdaar maayay dheheen hebel xaaskiisa uu qabad og tahay anna waan mehersanoo markuu baxaan u dabamarahayaa hadduu dha waa waa gaal hoosta laga xariiqi laakiin islaan ciddo tirsanaysa inuu meher qaban kara in kale ninka caamayga hadda diinka ku cusub ama aan culmo dhex joogin wuu ku khaldami karaa masaa'ilku masaa'il isku baaba ma aha aima dacwa najdiya marka sidaas imaamkooda horta bal aan ka soo guurinay imaamku muxuu yidhi ina aladii lam taqum calayhi اlxujatu huwa aladii kana xadiiثa cahdin biاlislaam waladii nashaأa bibaadiyatin baciidatin aw yakuun fii masأalaة khafiyaة mil الsarfi aw mil الsarfi wاlcaطfi falaa yukafaru xatى yucaraf وأma usuul الdiin alatii أwضaxaha allah وأxkamaha fi kitaabihi faإna xujaة اllahi wاlqur'an faman balagahu اlqur'an faqad balagat اlxujaة mualafaat sheekh maxamed cabdiwahaab mujaladka toddobaad safxada wuxuu ku yidhi sheekhu ruuxa loo cudurdaari ee la dhihi xujadu ma gaarin diinku ma gaarin waa aqoon daran yahay ha loo cudurdaari yaan la takfiirin yaan la midi raacinin ninka la odhan wuxuu i waa ninka waadhow islaamka soo galay ama meel hayjad cidlo oo kayn cidlo ku soo koro culummo iyo muslimiinna maba aragba ama masaladu ka jaahil noqda waxay tahay masala khafiya oy culummadu isku hayaanoo caamaba aysan ka warqabin sida sixirkaoo kale madiidada baashi loo yaqaana asarf walcaf ila sixirka loo yaqaana sixru attiwala aw sixru taxbiib ay asxaabu ulqi u yaqaana aw sixru lmacaba yaa marna ruux waa lagugu diri marna waa lagu jeclaysiin kaa jeclaysiinta inagu naqaana markaynu soomaalinahay oo la jiray madiiddaa la odhan jiray oday waayeeloo lixdan jir ayaa wuxuu doonaya gabadh yaroo mulaya inuu guursado oo markaa soo kacdo qalanja ah. waxay dhi warada tabka ay dhaafiya ma oday baa loo tegi dayribila oo hawlihii shamsumcaadifka iyo awfaaqu lhazaali iyo idaa'aratii hawlaha ku fiican alaab baa soo tufi waxa loo samayn sixir qorigaaldhi markaad guriga tagto ood balcaawaa u tagayso gabadha ood salaamayso adeer bal iska warandho ayadoon ku arkaynin saa qoriga meel ooga mari gacanta iyo dhabarkiiyo ka mari gabadhi geedaha saarayd ee ninkii odayga nacantatabka ee laclacaah ha lay dhaafiyo odayga waxaani ma rabay soo istaagaysaa asagaa nimaan ahayn ma soomaali hadduu ka soo haro asagu ma raba bay leedahay hawlahaas loo yaqaana soo mataqaana maxaa loodhan jiray ma baa la yidhaahdaa taasuu sheekhu ka hadlaya masaa'ilka in lagu gaaloobiyo in kale culummo baa garan karta buu sheekhu caamadu waxay arkaan baa khayr inay tahay war in laisku soo jiido nin iyo intaas islaanta laisku daro oo reerka lakawala wado oo tan kale ee sarfiga ah wadaadduhu waxay ka dhigi jireen oo sixirkaa ka samayn jireen ninbaa zinada laga kari waaye ama xatooyadaa laga kari waaye ama gabadh baa wareegiya xumaanta idan wadaad baa loo tegi marka waxaa lihi hawshaa samee idan gabadhiba waxaa lagu dirayaa saaxiibadeedoo dhan iyo waxay istaqaanoo dhan iyo intay la dhaanta tobanteedoo dhan baa lagu diraaya kaana waxaa la sarfi waa nooca loo yaqaana sixru tafriiq sixru tafriiq kaad u taqaanaan wey almihim masaa'ilkan wuxuu sheekhu waa masaa'il daqiiq ah oo culummadun ay garan karto oo weli culimmadu ay ku hardamahayaan dadka annagu waxaan ku tagfiirinaa bur masaa'ilka waaweyne bannaanka yaalle ee nin walba uu ka dharagsan yahay haddii aad mu'alafaad sheekh moxamed adan haysanin addurra saniyaad ka fiirin kartaa naqligaas mujalladka tobnaad safxada sagaashan iyo saddex wiilashiisii iyo ardadiisiina saa un bay mareen naqliga aan ku gebagabayno sheekh cabdullah iyo ibraahim oo ilmo cabdilatiif ah iyo sheekh sulaym ibnu samxaan ayaguna masalada way sharxeen waxay yidhaahdeen wa masalatu takfiir ilmucayan masأlaة macruufaة إida qaala qowla yakunu اlqowl bihi kufra yuqaalu man qaala bhada اlqowl fahuwa kaafiru lakina الشhakhص الmucayana إida qaala dalika laa yuxkamu bikufrihi xatى taquuma calayhi اlxujaة alatii yukafaru taarikuha waxay dhaheen wadaaduhu markay hadalkaa dhigaan qiimaha badan ixtiraadka u fiirsa waxay dhaheen wa haada fi lmasaa'il alkhafiya masaa'ilka saa la dhihi xujo laisku qumi ee laga doodiye xujada lagugu oogi waxaa weeye fi lmasaa'il alkhafiya allatii qad yakhfaa daliiluha calaa bacdi annaas allatii qad yakhfaa daliiluha weye ma aha ma akhadkeeda mawduuceeda iyo ficiishtii ahlulbidac ma aha kama fii masaa'il alqadari walirjaa'i wa naxwi dalika mima qaalahu ahlu اlahwaa'i faina bacda aqwaalihim تتضمن أمورا كفرية من رد أدلة الكتاب والسنة المتواترة فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرا ولا يحكم على قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع كالجهل وعدم العلم بنفس النفس أو بدلالته فإن شرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها وأما ما يقع منهم في احترازك وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله مسائل كنينك كو خلطما دين لغا جوجسن ما ياسو هورا لغا تكفير ما هبتها ما سغا قرتها ماذا كم مقلهايي مخراتيال ما لهيا قال ويا ليه والله تكفيرنا يا الدر السنية في الأجوبة النجدية مجلد كتبناد صفحة أفر بقول صدن يا الله إلى أفر بقول صدن يصدح بالله مراجعين كلا رجع آدو شرح وحاكمها حتى وذات كأدى أدم بي مفتي دار السعودية سابقا وشيخي هاي مشايخ السعوديين sheekh maxamed ibraahim asna hadalkiisaan ku khatinno wuxuu ka soo hadlay masaa'ilka in la qaybiyo daliilkeeda iyo xasba duhuuriha loo qaybiyo midna ruuxa loogu cudurdaaray midna aan laiskugu cudur wuxuuna yidhi qolyo caamoo khaldamay buu la hadlaaya wuxuuna yidhi ina aladiina tawaqafuu fi takfiiri اlmucayani في الأشياء التي قد يخفى دليلها فلا, يك فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية من حيث الثبوت والدلالة فإذا أوضحت له الحجة بالبيان الكافي kafara sawaaء fahima aw qaala ma fahimtu aw fahima waankara laysa kufru اlkufaari kulluhu can cinaadin وأma ma culima min الdiin bالضaruرaةi أna rasul اlah sl slam jaءa bih وkhاalfahu fahada ykfur bmujaradi ذlika wla yxtaaج ilى tacriifi sawaء fi اlأsuuli aw اlfuruuci ma lam ykun xadiiثa cahdi bاlإslam tafsiir ka fiican intaad u doonaysaa hadda waa calى jaءaة الfuqahاء fataawa الsheikh maxamed ibrahim mujaladka koobaad sabxada toddobaatan iyo afar baad ka fiirin kartaa idan aima dacwa najdiya masaa'ilka waxay usoo tafriiqiyeen usuul iyo furuuc ama khafiyaad iyo dawaahir iyo daruuriyaad bixasabi daliil haddana xagga xukumkana ninka maxaa ah xadiisu cahdin way u cudur daareen ninka muxuu ahaaye meel cidla ah ku soo koriya heejad cilmina aan helin ama aan u suuragelin waa u cudurdaareen ninka laakiin ku gafa masaa'ilka waaweyn asagu loo cudurdaari maayo hadduu waddan islaam dhex joogo ama nin islaamkiisu horreeyey uu yahay idan loo cudurda horaa laga takfiirinaya tafsiilkaasay mareen tafsiilka ayaga ay mareen waxaan leenahay waa tafsiil mujmacun calayhi ah walaa aclamu fii dalika khilaafan khilaaf hawsha ayada kuma jiro a'ima shaaficiya sidaa ay wahaabiye wax u sharxeen bay u sharxeen nuquushu idinku badan maaya maraajicdan hadda sardine uun qorta adaad qoran karta haddii kale muraajaceeya alimaam alkhataabi oo dhintay amada qarniga afraad wey wahaabiye isaga waxaa u dhexeeya wax ku dhowee oo sana udhexaysa malay markay soo baxeen isaga waxaa u dhexeeya kitaabkiisa macaalim sunan fii sharxi sunan abi daawuud mujaladka labaad sabxada sideed ilaa sagaalaad buqadiyada ku sharxay sida wahaabiyun u sharxay kitaabkiisa sharxu lbukhaari oo loo yaqaana aclaam alxadiid fii sharxi saxiix albukhaari mujaladka labaad ilaa nafs alqadiya shaaficiya kutubteedao dhanna waa sida waxaad muraajacayn kartaa kitaabka loo yaqaan albayaan fii madhab الshaafici la bilkhayr alyamani alcamraani shaykhu shaaficiyati fi اlyaman mujaladka labaad ilaa iyo mujaladka saddexaad waxaa la muraajacayn karaa shaykhu shaafici alqamarayn haddii la yhahdo maxay dhahan shaaficiyu alqamarayn haddii la waa maxay qamarayn haddaad maqasho waxay u jeedaa nihaayaha iyo tuxfaha oo waa rimli iyo min xajar laakiin ashaykhaan haddii logu dha maxay u jeedaa raafic iyo nawowi ashaykhaan wadaadka koobaad ee abulqaasim araafici ahaa bal dhegaysa hadda asaguna waxaad ka muraajacayn kartaa kitaabkiisa alcasiiz fii sharxi اlwajiiz ama waa kitaabka sharxu اlkabiir loo yaqaano mujalladka labaad ilaa markuu qadiyadda sharxay oo salaada ku miaaliyey wuxuu yidhi whada laa yakhtasu bالصalaaة bal yajri fii juxuudi kuli xukmin mujmacin calayh axkaamtoo dhan bay u taallaa wixii salaada ku baab ah alimaam nawowi asagu wuxuu le hadalla aadan ka helin kutubta kale uu leeyahay oo aad u faahfaahsan aan dhowr naqli idinka siiyo kitaabkiisa rawdat اطaalibiin wa cumdaة اlmuftiin mujaladka koobaad baad ka fiirin kartaa almajmuc fi sharxi اlmuhadab mujaladka saddexaad tobaniyo lix sharxu muslim mujaladka koobaad boqol lixan iyo toddoba iyo ka labaad laba boqol konton iyo saddex shaaficida kutubtooda dhan baad muraajacayn kartaa xataa hadaad u laabato alxaawi lkabiir abulxasan almaawardi sheekhu shaaficiyati bilaa nisaac mujaladka labaad an boqolabaataniyo an ilaa labaataniyo sideed buu kaga hadlay ninkii la yidhi wuxuu ahaa waa faqiihun ibnu qalcid uu yidhi ka warran baa leey ibnu rifca ka warran baa leey abdulqacid nin aqoon badanoo musiibo oo usuuli oo faqiih oo adiib ayuu ahaa nin uu qiimeeyeyna waxaa weeyaan nin sahlan ma aha waxaa la ibnu rafca ka waran ibnu rafca markuu la hadlaayo ama uu tilmaamayo weligii ma dhihin baan magaxiisa wuxuu ugu jeeda alfaqiih qaala alfaqiih alfaqiihi buu u yaqaana ma dhihi jiray ibnu rafciyi in hebel iyo ooma ogolayn maalin ay wada kulmeen waxaa le ka hor wuxuu ra'aytu shaykhan yaqtunu minhu min lixyati fiqhu shaafici buuhi sheekh waxaan arkay buu shaafici fiqigiisa oo dhan ka tifqahayo garhkiisa ma aha asagoo dhan waa nin noocaasuu ahaa ibnu taymiya waxaa le bal ka war xaalkiisa ka warran waxaan arkay buu nin cilmiga wuxuu doona ka qaadan wuxuu doonana ka tegey adduunkaba la soo afwareegay almuhim wuxuu leeyahy kitaabkiisa waxaa leeyaha kifaayat الnabiy fii sharxi tanbiih asagu nafs alqadiya inuu wahaabi yahay baad moodaa qaabku wuxuu sharxay mujalladka labaad saddex boqol tobaniyo iyo saddex ka muraajace isla mujalladka lixaad oo kale laba boqol afartan iyo laba ilaa afartan iyo saddex kii u dambeeyey ee muxaqiqii ay dhaheen muxuu ku yidhi ka akhri kitaabkiisa leo asna almataalib sharxu rawdi aalib mujalladka labaad saddex boqol afartan lixdan iyo kow wadaadkii jamaaduin asnawi asagu naqdi iyo tanaaqudaad buu urursan jiray wuxuu hi almuhimaat fi sharxi rawd waraafici ilsnawi majaladka saddexaad hawshaa looma kala hadhin alcibratu cinda shaaficiya waa maxay waa duhuuru lmas'alati bidalaa'iliha cibraduna kalena waa khafaau lmas'alati muxuu ahaaye daaran wa zamaanan wa makaanan wa daliilan nafs alqadiya xanaabila marahayo xanaabiloo dhan sheekhu xanaabilata alqaadi abu yacla xambali buu geeriyooday naqli fiicanoo noocaa kusaas waxaa ka soo guriyay ibnulqayim fii badaaci alfawaa'id mujalladka saddexaad kun iyo toban ilaa kun toban iyo kow abulwafaa ibnu caqiil alxambali intaan ka warqa waa awalu man kafara alqubuuriyata wasuufiya nimanka cubaadulqubuurka ee awliyada caabudo qubuurta caabud ninka u horreeyee takfiiriyey intaan ka warqaba waxaa weeye abulcaqiil ibnuwafaa alxambali oo sheikhu lxanaabil ah waana tilmiidu alghazaali an boqol toban iyo saddex buu geeriyooday baashan quurida qarniga afraad bay bilaabatay ila wuula caasiray asagu inagu bahal soo daashay oo lagu rafaaday oo la naashnaashay oo kutub loo sameeyey oo dowlad taageerahayaan oo bajad leh oo miisaaniyad leh oo xataa maraykan ka maarin waayo qolyihii soodsiyi waa dafangaraynayo ilaa alxaq balaaza uu maraykan soo gaadhay yacnii iska daa bahal qaan gaadhay markay bilowga ahayd dhibanna baail balaaza u yaqaanaan waa alxaq balaaza balaan iska dhaho qolya yarar waxaa arkaya bail balaasa ku hayo oo dagaalamahaya ma laha almuhim asagu baasha qarnigii afraad bay bilaabatay bainiya raafidya ubaydiyiin baa bilaabaye abulafa ibnu caqiil alxambali wuxuu yidhi wahum kufaarun bi hadi اlawdaac xataa jahladooda waa gaalaboog naqligan mar baan keeni doona aan wixii khuseeyaa idiin sheega hadda loo yaqaan almustawcib fii fiqi اlxanaabila mujaladka labaad saddex boqol afartan iyo afar <clears throat> ilaa afartan iyo shan baa laga muraajacay naqli waxaa ku jira asaguna sidoo kale ah shaykhu اlxanaabila alimaam ibnu qudaama alxambali kitaabkiisa almuqni waa taqaanaan bay la tahay nin walbo wahaabiya ah, hushaa waa lix boqol iyo labaatankiibuu geeriyoodo garanaysaan bay la tahay markuu ka hadlay masaa'ilka daahirka inaan cidna loogu cudurdaarayn laa ta'wiil uusan gelayn laakiin masaa'ilka khafiga layskugu cudurdaaraya wuxuu yidhi wala aclamu fii hada khilaafan walaa aclamu fii hada khilaafan masaailka in qaabka loo kala qaadi oo jaahilka xaaladiisa la fiirin oo masaladu ku khaldama la qiimaynoo la fiirin oo meeshu jooga la eegi wuxuu ihi walaa aclamu fii hada khilaafan wax khilaafa kuma ogi buu i yani waa hawlo gadaal laga samaysanayo la raba in dadka lagu wareeriyo mar kale wuxuu idhi walaa khilaafa bayna ahli lcilmi in hawshu sidaa tahayna khilaaf culmmadu kama qabaan faahfaahin ninkii doonaya wuxuu u laaban karaa mujaladka saddexaad almuqnis midkan ay daabacday muasasadu muxuu ahayd wasaarat ashu eh, walawqaaf ee sacuudiya ay daabacday ama daaru hajar midabe ee idin yaalle dhowr iyo tobanka ah ee mid mujalladka saddexaad saddex boqol konton iyo kow ka afraad safxada lixaad ilaa toddobaad ka labiyo tobnaad shan boqol iyo kow midka labiyo tobnaad saddex boqol afartan iyo shan iyo labiyo tobnaadkii laba boqol toddobaatan iyo shan ilaa toddobaatan toban inta meelood uu ku soo celi xukmu taarik salaa waxaad tegi kartaa mxuu ahaay baab الzaka waxaad fiirin kartaa kitaab اlxuduud waxaad fiirin kartaa kitaab الridda markaad marayso intuba xadu shaarib اlkhamr intuba waa ka hadlaya intuba wuu ka hadlaya wuxuuna yidhi laa khilaafa bayna ahli cilmi hawshu waa sidaa intaaba hala muraajaceeyo xanafiyadu ayagu iyo maalikiyadu hadda kahor baa idin hormariyaan u malaynaya oo idin sheegay marka ayagu waxayba qabaan in aan cidno loogu cudur daarin jahliba akar mashhuuru madhabihim mashhuuru madhab almaalikiya walxanafiya waxaa weeye ninkii gaalnimo ku dhacaa waxaan eegaynaa miyuu qasban yahay ma mukrahba mise maya hadduusan mukrah ahayn maankiisuna joogo uusan waallayn waa gaal bay leeyihiin idinkaaba jahljahl la ordayo wahaabiyaad rafaadaysaba maalikiya xanafiya halkaasay dhigeen madaahib alarbaca asuniyana afartaa madhab bay ahayd daahiriye ka dabge haddaad doonto oo haddana zaydiya soo turaday kuu taalla laakiin madaahibta afarta ayada ee laisku ogaao madhab ahlusunna fi lfiqhi laba madhabo kan waxay qabaanbahee waa labada madhabe u dad badnaa muslimiinta xanafiya keligeed baa saddexda iskaga dad badan saddexda madhaboo dhan waxay ah, dadkooda inta yara hindiya bakistan iyo xagga jirtiya bangaladesh iyo ishog iyo afghanistan iyo bariga eshiya yaa idinka badan baan u ayib meelaha kalena waa idinla joogaan meel walbood joogtaanna xanaaf way joogtaa meel ay keligeed leedahay wayba jiraaba adduunka kala barhki almuhim axnaaf naqligoodii aan sii yaabal alimaam abulmacaali maxamuud ibnu sadridiin ashariicata albukhaari oo dhintay hijrada wuxuu yidhi waman ataa bilafdati اlkufri maca cilmihi annaha lafdat اlkufri can ictiqaadin faqad kafar ninkii weedh gaalnimo ay ka soo baxday ku hadla asagoo og weedhaani inay kufriya gaalnimo tahay sidaana u aamina waa gaal ninkaa muranba ma laha jaahilkii sheekhu maxaad ka tidhi wuxuu ihi wain lam yactaqid weedhu uu ku hadlae kufrigeeda hadduusan aaminsanayn aw lam yaclam annahaa lafdat اlkufri ama uusan ogeynba wuxuu ku hadlayo ku darooriyoma inay gaalnimo tahay ma ogo walaakin ataa biha can ikhtiyaarin faqad kafara cinda caamati اlculamaa culimmadoo dhan siday qabaan buu i waa gaaloobay culamado dhan buu ka soo guriya haddaan doon aan dhahno wuxuu u jeedaa he xanafiya u jeedaan dhahan haddaan doon laakiin naqligiisu waxaa weeye inuu yahay ijmaac inuu guurinhayo faqad kafara cinda caamati اlculamaai raximahum اllahu ta walaa yucdaru biاljahli bixuruufi waa aniga mali hadalkaas walaa yucdaru biاljahli waa jaahil weeye waana gaal cinda caamati اlculamaa wuxuu shardiyey keliya can ikhtiyaarin ikraahba meesha ka saaraya wuxuu idhi wain lam yakun qaasidan fii dalika bian araada an yatalafada bilafdatin ukhra fajara cala lisaani lafd اlkufr min hayri qasdin wadalika naxw an yaquula an araada an yaquula laa ilaaha ila اllah fajara cala lisaani ana maca allahi ilaahan aakhar wuxuu idhi haddii carabka uu kaa boobo laa ilaaha ila allah wankaasaa gaalnimo ku hadh waxaa tihi ina maca allahi aalihatan ukhraa waxaa tihi waxaa rabti inaad aamantu billah markaas kafartu billahi alcadiim carabkii baa kaa boobay sabqu lisaan tii bay xanaaf ka hadlaayaan wuxuu yidhi khilaaf baan ka qabnaa eh, wuxuu ka soo maxamed bin xasan ashaybaani wuxuu ka soo guuriyey inuu yidhi inuu yidhi buu ka soo guuriyey ana man araada an yaquula akaltu faqaala kafartu nin baa dacu akaltu waxbaan cunan u dhon kafartu warran baa lay ka maxamed xasan ashaybani tilmiidi abi xaniif wuxuu yidhi yakfur wa qaaluu xanafiya waxay dhaheen imaamkan hadalka sheekha maysan sallimin wa qaaluu hada maxmuul calaa maa bayna wa bayna allahi tacaala faama alqaadi falaa yusadiquhu bay dhaheen xanafi waxay dhaheen ninkii rabay akaltu inuu dhaho ee kafartu yidhi qasadkaa iyo khata'a ilaahay asaga ku xisaabtamay aakharo laakiin adduunka annagu waan takfiranaynaa qoortaanan goynaa hadduu toobadkeenin bay dheheen a'immada maaldhaho waa khawaarijay takfiiriyeen waxba jira waxa wax jira ma aha waa masaa'il fiqoo laysku hayo daliil bayna u khuduucaysaa waman kafara bilisaani طaa'ican hoos buu usoo degaadana waman kafara bilisaani طaa'ican ninkii gaalnimo ku hadlay kasna ogu hadlay wa qalbuhu muطma'inun biاliimaan hoosna iimaanku uu ka buuxo fahuwa kaafirun walaa yanfacu ma fii qalbihi gaal weeye bui waxa qalbiga ku jira waxba tari maayo لأن الكافر إنما يعرف من المؤمن بما ينطق به فإذا نطق بالكفر كان كافرا عندنا وعند الله لأنه منك هو مرجئة الفقهاء وي مرجئة الفقهاء مسائل الكفر والإيمان وحي كلا سعودان عفوا مسائل الكفر عنده إيمان ينقل مسائل الكفر وحي كلا سعودان سلفك bay kala socdaan haddii aad gaalnimo samayso adoo doortay oo u qasdayd aad samayso xaggana adduunyahii xoogo heshnimo aad rabto isa dhabkaa ahayn gaal baa tay kori hoosba cind allaahi wa fii xukmi alaakhira wa fi dunya gaal baa tay lianna haddaadan qasbanayn waxaa weye meeshana buuxda lagaa dhagaysan maayo faahfaahinta hawshaasi ugu laabto kitaab leedo almuxiitu alburhaani fi lfiqhi nucmaani mujalladka toddobaad saddex boqol sagaashan iyo toddoba ilaa sagaashan iyo sideed nuquul badan baan hayaa oo xanafiyada ah laakiin ma dareerin karo maraajicdu maa idin siinaya alfataawi alhindiya mujaladka labaad laba boqol toddobaatan iyo lix baa laga muraajacin karaa asna sidoo kale soo guuriyey <clears throat> wuxuu ihi man ataa bilafdati اlkufr wahwa yaclamu annaha kufrun ila anahu biha إلا أنه أتى بها عن اختيار يكفر عند عامة العلماء خلافا للبعض ولا يعذر بالجهل لسان الحكام مجلد كوبان أفر بقول طبانية أفر الأشباه والنظائر من نجيم الحنفي أصنوا لمراجعين كرا هي شرح غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر مجلد صدحات أفر بقول لحن يسيدين وحال مراجعين كرا تنقيح الفتاوى الحامدية مجلد كلابات بقول لحن يسقال muciin اlxukaam mujaladka labaad laba boqol sagaashan iyo shan majmuuc اlanhur fii sharxu multaqa alabxur mujalladka labaad hawshooda meel buu yaal khilaaf baad moodaa daqiiq ah oo shaad ah inuu ka dhex jira dhexdoo laakiin siday jumhuurtoodu qabaan horaan baan ku soo heli almashhuuru min madhab alxanafiya waxaa wey annahu laa cudra biاljahli fi اlkufriyaat maalikiya iyaguna sidaayay qabaan maalikiya khilaafba ma arag asagu khilaaf weynba ma arag alqaadi eh, eh, ciyaad an boqol afartan iyo afartii buu geeriyooday weliba masaa'ilkan iimaanka iyo kufriga baab irja fuqaa buu ku jira wuxuu ka hadlay ninkii nebi maxamed wax ka sheega ama caaya ama aflagaadeeya oo jahli hawsha u geeyo ama xanaaq uu ka keeno ama kaftan baa ka keenay ama nin iska war badan buu ahay oo dhacdhac badan waxaasoo dhan hadduu keeno wuxuu ihi ka warran ninkaa waa la diliba waana gaal duuna talacumin xataa laga jogjoogsan maayo buui laga waaban maayo waa in la dilo waa gaal buui ama sarqaan ha ka keena buu idhi ama kaftan ha ka keeno ama cadha ha ka keento ama muxuu ahaayey jahaale iyo aqoondar ha u geysay waa gaal bur maxaa jira id laa yucdaru axadun fi اlkufri biاljahaalaةi bur lanno gaalnima nin ku dhacay jahl loogu cudurdaani maayo walaa bidacwa zalali lisaan carabka iga babayn laga dhagaysan maayo buui walaa bishayin mima dakarnaa waxaan soo shadhan lagu cudurdaani maayo ida kaana caqluhu fii fiطratihi saliima ila man ukriha waqalbu muطmainu biاliiman wbihada afta alandalusiyuun cala bni xaatimin fii nafyi الzuhda can rasuuli lah wadaad faqiiha reer andalus ahaa yaa wuxuu nebi maxamed baahidii iyo gaajadii iyo rafaadkii adduunyee haystay wuxuu asagu doortay oo ku sabraya ma ahayne shiid iyo naf baa u geysay shiidnimo iyo naf baa u geysay waxay dhaheen culimmadu waa gaal kaafir bilah way xukumeen dood uu ku jiray baa u geysay oo sheekhu muran baa la galay iyo xaas ma jiraan nebi max ninka ka aqbaxay waa meelaha la saaray dheh wa qaala maxamed saxuun baxdi dheer baa ku jira hawsha ayadaa adugu maalikiyo wakaas waxaad ugu laaban karta kitab ashifa bitacriifi xuquuqi اlmustafa mujaladka labaad ilaa haddaad u baahato aan u laabanno kutubtooda fiqiga ah ee caadiga ah الذkhiira fi furuuci اlmaalikiya lilimaam axmed idriis alqaraafi shahaabuddiin muxuu yidhi asaguna walaa yucdaru axadu fi اlkufri biاljahaalati walaa hayruha ta'wiil iyo sabqu lisaan iyo waxoo dhan soo muxuu yihi jahaale bas kulligeed isku dar hal mooyeene wlaa yucdaru axadu fi اlkufri biاljahaalati walaa hayruha wahwa saliimu اlcaqli ruux waalaha dee mukalafa maa ma og tahay ila lilikrah halkaa maanic baan ogol lahay baa nagu maanicu likraahum baan ogol lahay wa bihi afta andalusiyuuna fi cali bni xaatimi fi nafyi sud وqاله بن أbي زيد القyرواني إmام أهل السنة في الأندلس وفي المغرب وابن سحنون وأبوالحسن القاbسي الذkhيرة في فروع المالكي مجلدka sagaalaad saddex boqol labaatan iyo kow baa lagu laaban karaa wadaadkii u dambeeyey mutaakhiriintu alimaam addirdiir walaa yucdaru bijahlin liannahu laa yucdaru axadun fi lkufri biاljahli aw sukrin xaram aw tahawurin walaa yuqbalu minhu sabqu lisaan aw haydin falaa yucdaru idaa saba xaal haydi bal yuqtal yacni howlahaaso dhan ma shaqeeya cinda eh, almaalikiya sharxu sahiir mujaladka afraad saddex boqol afartan iyo kow nafs alqadiya ku timid kitaabka loo yaqaana mukhtasar khaliil fii baabi ridda sharx mukhtasar khaliil fi baabi ridda nafs alqadiya howlahaasoo dhan marka waxaa weeye wadaadda waxaa jira kala qaada masaa'ilka khuseeya ee muxuu ah sharaa'icda wujuub sharaa'ic iyo taxriim almuxaramaat iyo masaa'ilka towxiidka ku saabsan iyo risaalada iyo nubawada kala saara waa jiraan si kastaba noqota a'immadu tafsiilka inay leeyihiin culimmadoo dhan ibnu cabdilbar waa soo si nuquushiisi ibnu taymiya nuquul baa idin soo hormariyey baliba kitaabka sharxulcumda loo yaqaanaa fii kitaabi salaa wuxuu leeyahay in qaabka hawsha loo dhigo waa shay mujmaa ushuusha iyo masaa'ilka mujmaca ah ee daahirada ah ee macluum min addiini bidaruura tafsiilkaasaa la gelinhayaa kitaabkaasi waa mujaladka labaad sabxada konton iyo ko ilaa konton iyo labo sharxulcumda libni qudaama sidoo kaluu yidhi isla kitaabkaas tawiilka marka la maray wuxuu uhi wakadalika man ta'awala ta'wiilan yukhaalifu bihi jamaahiir اlmuslimiin ta'wiilkaadu haddii masaa'ilka weynaa uu galo muslimiintan aad ku khilaafto laguu cudur daari maayo nafs alqadiyu kitaab liimaanna ku yidhaahdaa kitaab liimaanna nafs alqadiya ku jirta sabxada kitaab liimaan mujalad ee safxada shan iyo tobnaad iyo safxada afartan iyo labaad intaba waa lagu laaban karaa majmuuc ulfataawa mujaladka toddobaad safxada soddon iyo sagaalaad iyo mujaladka sagaal iyo tobnaad laba boqol iyo toddobaatan ibnuulqayim asaguu ka daray wuxuu yidhi masaa'ilkan waaweyn ninkii ka jaahil noqda nebi maxamed ma yaqaana buuri war salaaddu inay waajib tahay oo sakadu waajib tahay oo soonku waajib yahay oo xajku waajib yahay oo waxyaabahan waaweyn ilaahay xarimay ninkii ka jaahil noqda falam yacrif illah walaa rasuulahu asalkii bay duminaysaaba naqligiisaan akhriya asagu wuu kulul yahay wuxuu yidhi ina kaiira min masaa'il اlfuruuc laa yajuusu الtaqliidu fiiha كوجوب الطهارة والصلاة والصيام والزكاة وتحريم الخمر والربا والفواحش والظلم للعرض فإن من لم يعلم أن الرسول جاء بذلك وشك فيه لم يعرف أنه رسول الله مسائل كان كجاهل أما كشك إنه نبي محمد يمد نبي محمد ما يقال نبي كما أن من لم يعلم أنه جاء بالتوحيد وتصديق المرسلين وإثبات وإثبات معاد الأبدان وإثبات الصفات والعلو والكلام لم يعرف كونه مرسلا nebi maxamed baa inuu la soo diray ma taqaanid hawshaasi mukhtasaru sawaaciq mujalladka afraad kun shan boqol sideetan iyo sagaal kun shan boqol sideetan iyo sagaal ilaa kun shan boqol iyo sagaashan mujalladka afraad alimaamu dahabi baa asagoo laftiisa muxadisa hawsha ka hadlaaya kitaabkiisa risaalat fard talab alcilmi safxada labaad bilowga muqadimada laga akhriya masailkii buu kala saaray mid lagu cuudaay mid kale ibnu rajab alxambali min almuxaqiqiin asaguna kitaabkiisa taqriir alqawaacid وتxriir الفawاad mujaladka saddexaad boqol toddobaatan iyo toddobo kitaabka arbiciinku ku sharxayna mujaladka koobaad boqol sagaashan iyo lix hadal ku jira jaamic اlculum walxikamka oo qiimo badan dhegaysta masaa'ilku waxay u laabanayaa de wuxuu yidhi wa fi ljumla markuu masaa'il ka soo hadlay oo masale khafiya daahir u soo qabay waa biljumlati cafwan wa fi ljumlati fma taraka اllahu warasuuluhu xalaala ila mubayana wlaa xaraama ila mubayana laakina bacdahu kana adhara bayaana min bacd fama dahara bayaanuhu washtahara waculima min addiini bidaruurati min dalika lam yabqa fiihi shakun walaa yucdaru axadu bijahlihi fii baladin yadharu fiihi اlislaam masaailka wuxuu i beled islam ka maqan in loogu cuuda horaa laga tagfirinaya alimaam shaadibi alusuul اfaqiih baa asna hawsha qaabka oga waxaa laga muraajacayn kara alictisaam mujaladka labaad ilaa aakhirihi shanqiidiga u dambeeyey kitaabkiisa muxuu ahaayey eh, sharxu maraaqi sucuud eh, nahru lwuruud fi sharxi maraaqi sucuud majaladka koobaad afar boqol iyo lix ilaa afar boqol iyo sideed masaakiibuu qaybiyey itifaaq buuna soo guuriyey ijmaacii uu sheekh ibnu baas oo xoogow eh, markaad mushaar doonaysaan aad ku maxabsataan asaga wuxuu hi alumuuru qismaan marka kalena aad tuurtaan intiina mushaarka qaataan ka hadlaya raggiina masaakiinta xerta ee u dhammaanay kama hadlaya alumuuru qismaani qismun yucdaru fiihi biljahl wa qismun laa yucdaru fiihi war arrimuhu diimeed waa laba qayboodba qayb jahli baa lagugu cud qaybna maya faidaa kaana ataa man ataa dalika bayna almuslimiin waata shirka biاllahi wacabada hayr allah fainahu laa yucdar liannahu muqasirun lam yasca walam yatabasar fii diinihi fayakuunu hayra macduurin fii cibaadatihi hayr allah kitaabkiisa fataawa ibnbaas majaladka afraad qadiyadu marka tafsiilka ayman aima dacwa najdiya haddii adila loo baahdana mar baynu ku kala bixi doonaa haddii laakiin leeya culummadu culummaday daba socdaan ay raaceen hal xarafna ma aysan ku khilaafan masalada toddobaad mafhuumu qiyaami اlxujati cala alcibaadi wاlfarqi bayna qiyaami اlxuja wa fahmi اlxuja in sha allahu tacala iyo wixii ka dhimaan masaa'ilkiiba beri galabti iyo bacd alcasr beri galabti iyo bacd alcasr iyo masjidka bayno noqon doontaa in sha allahu tacala bilahi towfiiq